بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walasmaa alkhumaasiyatu lusuul asmaada oo usuusheedu wada shanta xaraf ay tahay qaliilatun fi hadihi luga lugadan waa ku yar tahay luqada carabiga waa ku yartahay ayuu leeyahay walaa yakunu ficlu min banaati alkhamsa ficil laakiin xuruuftiisu ay shan yihiin oo wada usuul ay yihiin ma jiraan banaatulkhamsa wuxuu la jeedaa xuruuf shan ah oo wada asal ay ka kooban yahay ficilka haddii xuruuftiisu asal ay tahay ama waa thulaati ama waa rubaaci marka rubaaci inuu ka bato oo haddana wada asal uu yahay ma jiro waxaa loola jeedaa ficil khumaasi ah oo mujarad ah ma jiro wa inamaa hiya thulaahiyatun wa rubaaciyatun ama waa thulaati ama waa rubaaci faa'idat lmiisaan haddaba miisaanka faa-iidadiisu maxay tahay maxaa laga helaa marka kelimada la miisaama istacaana alculamaau culimmadu way kaalmaysteen bilmiisaani miisaanka limacrifati dawaahira mukhtalifa si ay u gartaan muuqaalo kala duwan oo fil kelimaati kelimaadka ka dhex muuqana ile kelimaadka muuqaaladooda way kala duwan yihiin waya waxay tahay alxarakaat waa daahir min dawaahir alkelima asakanaat wixii reebniin ah waa daahira min dawaahiriha usuulu lkelima xuruufta asalka ah waa daahira maa ziida cala alkelima wixii zaa'id ah waa daahira taqdiimu xarfin xaraf lasoo hormariyey waa daahira taakhiiru xarfin xaraf dib loo dhigay waa daahira alxadfu min alkelima wa cadamuhu kelimada in wax laga jar inaan wax laga jarin iyaduna waa daahira qaala abu xayaan abu xayaan alandalusi wuxuu yihi fa in qulta haddaad i tidhaahdo maa faa'idatu wasni lkelima bilficli dhab ahaantii kelimada miisaamideeda faa'iidadeedu maxay tahay haddaad saas i qultu waxaan leeyahay faa'idatuhu wasanka faa'iidadiisu waxay tahay atawasulu in la gaaro ilaa macrifati zaa'id min alasli calaa sabiili اlikhtisaar iyadoo waddo dheer aan la marin marka la iska soo gaabiyo faa'iidada miisaanku waa in la gaaro xarafka zaa'idka ah xarafka asalka ah in laga saaro oo la fahmo inaad fahamto xarafka asalka ah oo aad ka fahamto xarafka zaa'idka calaa sabiili اlikhtisaar marka laguu soo gaabiyo fa ina qowlaka dhihitaanka aad tidhaahdo wasnu istikhraaj waa istifcaal aksar waa ka gaabaya min an taquula inaad tidhaahdo alalifu wasiinu wata walalifu fi istikhraaj zawaaid intaa dhihi lahayd istikhraaj wasankiisu waa istifcaal inaad tidhahdaa ka gaaban uu leeyahay oo ka sahlan kana dhow haddaba miisaanka faa'iidadiisu ma waxay tahay in xarafka asalka ah xarafka zaa'idka aad ka fahamto ma sidaas ah haddii markii hore aadan noqonin may saas maaha macnaheedu wuxuu yahay ninka yaqaana xuruufta usuusha ah iyo xuruufta zawaa-idda ah ninka yaqaana intii uu ku dhihi lahaa xarafkaasi waa asal kaasna waa zaa'id kaasna waa asal kaasna waa zaaid intuu ku dhihi laha ayuu miisaan kuu saaraa macnu waa saas laakiin macnaheedu ma aha kelimad usuusheeda iyo zawaa-ideeda aadan kala oqoonin ayaad miisaan saare kadibna waa kala fahme saas lagama wado sababta oo ah kelimada miisaan saarideedu waxay u baahan tahay marka horeba asalka inaad zaa'idka ka taqaano miyaysan ahayn asalka haddaadan zaa'idka ka oqoonin miisaan ma saari kartaa may miisaan ma saari kartid see haddaba loo dhihi karaa miisaanka waxaa lagu fahmaa asalka iyo zaa'idka ayaa lagu kala gartaa see loo dhihi karaa haddii markii horeba aadan kala oqoonin laakiin ujeeddadu waxay tahay ninka asalka iyo zaa'idka kala yaqaana intii uu kudhihi laha kaasna waa asal kaasna waa zaa'id kaas waa asal intuu kudhihi laha ayuu kuusoo gaabina markaasu wuxuu kuleeyahay istakraja waa calaa wasni istafcala macnu waa sidaas saas in loo fahmana waa muhiim ariiqat lwasni haddaba qaabkee wax loo miisaamaa taqadama wasnu thulaathi warubaaci alladayna axrufuhumaa usuul waxaa hore aan usoo marnay hulaahiga iyo rubaaciga oo xuruuftoodu usuusha ay yihiin sida miisaan loo saaro kumansigana soo marnay soo maaha isna soo marnay walaa yakhtalifu wasnu lmasiidi cama taqadama ila biidaafati alaxruf azaa'ida calaa asli lkalima cala asli lmiisaan walaa yakhtalifu kama duwana wasnu lmasiidi midka wax lagu kordhiyay miisaamidiisu cama taqadama wixii aan soo marnay kagama duwana ilaa biidaafati alaxruf in lagu ziyaadiyo xuruufta azaa'idati calaa asli lkelima kelimada asalkeeda xuruufta zaa'idka ka ah in lagu daro uun maahee calaa asli lmiisaan miisaanka asalkiisa loo idaafeeya maahe calaa asli lkelima jaarumajruurkaas xagee ku tacaluqaa azaa'id ayuu ku tacalluqaa midkaan dambe calaa asli lmiisaan idaafadaasuu ku tacalluqaa ilaa biidaafati alaxruf azaa'ida in loo idaafeeyo axrufta zaa'ida ah marka laga reebo cala asli lmiisaan miisaanka asalkiisa in loo idaafeeyo xurufta zaa'idka ka aslulkelima wuxuu leeyahay kelimada la rabo in miisaanka la saaro haddii xuruufteedu mujarad ay yihiin wada usuul ay yihiin sida loo miisaamo waa soo marnay oo waxaa lagu miisaamaa hadduu thulaati yahay fa iyo cayn iyo laam hadduu rubaaci yahana fa iyo cayn iyo laba laam hadduu kumaas yahana fa iyo cayn iyo saddex laam haddii kelimada xaraf zaa'ida uu ku jiro see loo miisaamaa wuxuu leeyahay sida aan hore u soo sheegnay midkii mujaradka ahaa sida loo miisaama ayaad kana u miisaamay keliya xarafka zaa'idka ah ayaad ku darahuu leeyahay miisaanka xarafka zaa'idka ah ayaad miisaanka ku daree inta aanaan gudaha hore usii gelin kelimada xarafka ama xuruufta zaa'idka ah wadata xarafka ama xuruufta zaa'idka ah waa asal soo laalaabtay ama waa asal aan soo laalaaban ama waa zaa'id mukarar ah ama waa zaa'id aan mukarar ahayn hadduusan mukarar ahayn mukararka waxa laga wada waan sheegi doonaahe hadduusan mukarar ahayn xarafka zaa'idka ah sidiisaa loogu dhawaaqaa xurufta usuusha ahna sida aan hore usoo sheegnay fa iyo cayn iyo laam ayaad ku aadineen tusaale ahaan daraba waa wada usuul daadka maxaan ku aadinaynaa fa ra-dana maxaan ku aadinaynaa cayn ba-dana maxaan ku aadinaynaa laam haddii xaraf zaa'ida uu nagu soo kordho oo alif ah aliftaasoo soo kala dhex gashay daadka iyo ra oo uu noo noqdo daarib xarafso naguma soo ziyaado aliftan waa zaa'id san yeelaynaa haddaba horta daadka waa faa-ulkelimee fa ku aadi markaad ku aadido aliftan waa zaa'id aan mukarar ahayna sideeda ugu dhawaaq faa dheh marka daa calaa wasni faa daadkiina faan ka cabirnay aliftiina sideeda aan ugu dhawaaqnay maxaa kuu soo haray ra iyo ba kuma soo harin ra iyo badaasi maxay yihin haddaba cayn iyo laam sidooda ugu dhawaaq marka waxaad ka cabirtaa cayn iyo laam cayn iyo laam ka cabir marka daarib calaa wasni faacil aada leedahay haddii uu noqdo madrib waa darabadii laftigeedii moogta maxaa zaa'ida a miimsoo zaa'id ma aha miimta sideeda ugu dhawaaq daadka iyo ra'da iyo ba'dana fa iyo cayn iyo laamka cabir madrib calaa wasni mafcil hadduu madruub noqdo maxaa zaa'ida miimta iyo waawda miimtana sideeda ugu dhawaaq waawdana sideeda ugu dhawaaq daadka iyo ra-da iyo ba-dana fa iyo cayn ilaa markasta ku kala aadi madruub calaa wasni mafcuul hadduu noqdo duwayrib maxaa zaa'id ah waawda waa zaa'id ya-duna waa zaa'id sideeda ugu dhawaaq kuwaas marka duwayrib maxay noqonayaan fuwaycil wahaa kada haddii ziyaadadu laakiin mukararo ay tahay waa noo imaan doontaa walaa yakhtalifu wasnu lmasiidi midka wax lagu ziyaadiya wasankiisu kama duwanaan camaa taqadama wixii aan soo marnay maxaan soo marnay midkii mujaradka sida loo miisaamo waxba ugama duwanaa ilaa biidaafati alaxruf marka laga reebo in lagu ziyaadiyo xuruufta azaa'ida calaa asli kelima kelimada asalkeeda ka dheeraadka ah, in lagu ziyaadiyo calaa asli lmiisaan miisaanka asalkiisa fa iyo cayn ilaamtii waxaad ku ziyaadinaya uu leeyahay xarafka zaa'idka ka ah aslulkelima wasnu smin aw ficlin fiihi ziyaadatu naashi'atu can takriiri aslin hadda wuxuu ka hadlaa daba haddii ziyaadadu ziyaado muqarara ay noqoto ziyaado muqarara maxaa laga wadaa waxaad haysataa saddex xaraf oo wada usuul ah xaraf usuushaas ka mid ah ayaa kelimada kusoo laabtay isagoo zaa'id ah maxaan haysanay tusaale ahaan daraba soomaynaan haysan waxaa haddaba soo laalaabatay ba'dii darbaba ayuu noqday awel darabuu noo ahaa halba aan haysanay hadda ba kalaa kusoo korortay ba'dan labaadoo soo korortay waa zaa'id la soco ziyaadadan waxaa la yihahdaa ziyaada mukarara mukarara maxaa loogu magacaabay macnaheedu wuxuu yahay waa xaraf zaa'id ah oo soo laabtay isagoo markii hore asal ahaay ziyaado maxdo ah marka ma aha waa xaraf markii hore asal ahaa mar labaaduu soo laabtay isagoo zaa'id ah macnaheedu waa saas haddaba see miisaan loo saaraa xarafka asalka ah oo aan ula jeedno ba'da hore maxaan ku aadinay lamsukuma inaan aadin midda labaadna kaas hore waxaan ku aadin ku aadinaynaa oo laamta ah haddaba xarafkii asalka ahayo hore wixii aad ku aadida ayaad kana ku aadinay haddii fa aad ku aadiday fa cayn haddaad ku aadiday cayn laam haddaad ku aadiday laam marka darbaba waxaan leenahay calaa wasni faclala tusaale ahaan haddii ra-du ay soo laalaabato daraba soo ma ahayn daraba ay noqotay laba ra ay noo noqdeen ra-da labaad waa zaa'ida waana ziyaado muqarara ah midda hore maxaa noogu aadanay ra-da hore asalka ah cayn soo naguma aadanayn midda labaadna idana cayn waa inaad ku aadado markaa daraba calaa wasni facala waa inaad tirahdo haddaba wasnu smin sida miisaan loo saaray sima ficlin fiihi ziyaadatun oo ay ku jirto ziyaado naashi a ah. ziyadadaas oo ka dhalatay can takriiri aslin asal soo laalaabtay qadama markiisii hore wuxuu ahaa qaduma ama qadama laakiin daalkii ayaa soo laalaabtay waa ziyaado mukarara soo ma aha daalka caynsoo kuma aadanayn markaad miisaami waa inaad caynta ayadana laalaabto facala bitadciifi cayni lmiisaan miisaanka cayntiisa waa inaad laalaabto oo facala aad tidhaahdo kamaa jaraa fi lficli sida qadama daalkaba hee aad laalaabtay yani waa inaad shiduu leeyahay jalbaba wasankiisa waa faclala markiisi horena jalaba ayuu ahaa biziyaadati laamin cala alasli laambaad waxaad ku kordhine asalka fi lmiisaani faclala waa inaad dhahdo kamaa ziidat ilbau fi lficli sida ba loogu ziyaadiyey ficilka cutullin laamtaas waa soo laalaabatay soo maaha laamta soo laalaabatay midda labaad la soco waa zaa'id midda horena waa asal midda hore maxaan ku adinay laam midda labaadna laam waa inaan ku adino cutullin calaa wasni fucullin wasnu kalimatin fiiha ziyaadatu naashiya can xarfin min axrufi ziyaada almajmuuca fii sa'altumuuniha sida loo miisaamo kelimad kelimadaasoo ay ku jirto ziyaado ziyaadadaas oo ka timid xaraf ka mida xuruufta zaa'idka ah oo loo yaqaano axrufu ziyaada xuruufta axrufu ziyaada waa toban waxaana lagu kulmiyaa sa'altumuuniiha sa'altumuuniiha qaabab kaloo loo jamciyana waa jirtaa sa-altumuuniha meeqa xarafay ka kooban tahay toban haddaba la soco haddii ziyaadadu ay tahay ziyaado muqarara ah xuruufta mucjamka noocay doontay ka imaan kartaa ayadu xuruf u gaara ma laha haddii ziyaadadu mukarara ay tahay ba ay noqon kartaa ra ay noqon kartaa xa ay noqon kartaa daal ay noqon kartaa miim ay noqon kartaa nuun ay noqon kartaa waaw ay noqon kartaa xarafkii doontay noqona haddii ziyaadadu laakiin ay tahay ziyaada khayru mukarara xuruuf gaarahay leedahay oo tobankan xaraf ah sa'altumuuniiha ma jirto ziyaado kayru mukarara ah oo xuruuftan ka baxsan ma jirto akrama maxaa zaa-id ah hamzada ah. sideedaad ugu dhawaaqe markaad wasan saare kaafta iyo ra-da iyo miimtana fa iyo cayni laamad ka cabire akrama calaa wasni afcala hamzadaa zaa-id ah hamzada zaa-idka saaltumuniha soo nooguma jirto waa ku jirtaa kaarama maxaa zaa-id ah alifta sideeda ugu dhawaaq calaa wasni faacala akrama macnaheedu waa sharfay waay kaaramana macnaheedu waxay tahay sharaftiiuu kula tartamay ama deeqsinimadiiu kula tartamay waxaad leedahay kaaramanii fulaanun fakarumtuhu fa ana akrumhu deeqsinimadii ugula tartamay waa uga dheereeyaa leedahay ijtamaca markiisii hore jamaca ayuu ahaa jiimka iyo miimka iyo cayntu saddexdaas waa asal maxaa haddaba zaa'id nagu ah hamzada hore iyo ta'da labada sidooda lagu dhawaaqay ijtamaca calaa wasni iftacala hamsaday taadan hasaltumuuniha waa ku jiraan indalaqa waxaa asala waa ta'da iyo laamka iyo qaafka hamsada iyo nuunta hore waa sidooda ugu dhawaaqay in dheh ilan waa ziyaado kayru mukarara ahe kadibna talaqa facala dheh ilan waa usuushiiye istakfara waxaa asalka ah waa hamsada iyo siinta iyo ta'da sidooda ugu dhawaaq ista dheh maxaa kuu soo haray afara oo usuushii ah fa iyo cayni laamka cabir istafcala qaa'im waxa zaa'idka ah waa alifta sida ugu dhawaaq faacil muqaatil waa nin dagaalyahan ah mufaacil maxaa asal ah qaafka iyo taada iyo laamta maxaa zaa'id ah miimta iyo alifta daalibaani laba arday dalaba intaas asal ah maxaa zaa'id ah alifta hore iyo alifta labaad iyo nuunta faacilaani aalibuuna faaciluuna aalibatun faacilatun aalibaatun faacilaatun mu'minuuna waxa asalka ah la soco waa hamzada iyo miimta iyo nuunta bis inta kale waa zaaid maxaa zaaida miimta hore waa zaaid nuunta waawda ka dambeyda waawdaasna waa zaaid nuunta u dambeydana waa zaaid mufciluuna muminaatun waa mufcilaatun wallahu aclam halkaas ka joogo alibdaalu fi lmawsuun wa ariiqat lwasni mawsuunka ibdaalka ku dhaca iyo qaabka loo miisaama mararka qaarkood waxaa dhacda kelimaadka xuruuftooda xuruuftaas inuu isbeddel ku dhaco oo xaraf xaraf lagu bedelo xarafkaas xarafka kale lagu beddelaa marna waa zaa'id marna waa asal hadduu zaa'id yahay waa noo imaan doonaa hadda waxaan ka hadlaynaa xaraf xaraf kale lagu bedelay xarafka la beddelaahoo asal ah see la yeelaa wasankii waxmaa iska beddelaa macnaa soo maydaan fahmin idaa waqaca ibdaalun ibdaal hadduu ku dhaco fii axadi axrufi alkelima almawsuuna kelimada miisaanka la saaraa xuruufteeda mid ka mid ah fa inna daalika ibdaalkaas laa yugayiru fi lmiisaani shay-an miisaanka waxba ka bedeli maayo sababtuna waxay tahay xarafka la bedelay fa ama cayn ama laam ayuu ku aadanay ilan asal u ahaaye midka meesha yimaadana waa sidoo kale fa iyo cayn ilaamuu ku aadaa xarafkii marka asalka ahaay xaraf kale ku bedelitaanka lagu bedelaa miisaanka waxba ka bedeli maayo miisaanka sidiisu iska ahaanaa mafhuum soo maa wayabqaa cala alasli miisaanku wuxuu ku baaqi ahaana asalkiisa wayabqaa ayilmiisaanu wuxuu ku baaqi ahaana cala alasli alladii halkaasoo wadica calayhi lagu dejiyey turaaf turaas macnaheedu waa dhaxal asalkiisii wuxuu ahaa wuraas wuraas liannahu min warisa warisa a laga keenay waawdu waa maxay faaulkelima ra-duna caynulkelima sa'duna laamulkelima marka aan nidhaahno wuraas xaraf dheeraadaha ku jira oo ah alifta aliftaas sideedaa ugu dhawaaqee aliftaasna waxay u dhaxaydaa caynta iyo laamta sideedaa ugu dhawaaqee hase ahaatee waawdii oo faa-ul ahayd ayaa waxaa loo rogay ta wax farqiya maa u dhaxeeya marka miisaan la saara inaan idhaahdo wuraaf iyo inaan idhaahdo turaaf maya wuraaf wasankeedu waa fucaal turaafna waa la mid waa fucaal ilan waxaa isbedelay waa xaraf asal ah oo faa kelima ah asagoo waaw ahaa ayuu ta isku bedelay isbedelkaas miisaanka waxba ka bedeli maayo hadduu wuraah yahay oo asalkiisa uu joogana waa fucaal hadduu turaah noqdo oo waawdii ta loo rogana waa fucaal wasnuhu wasankiisa waa fucaal wa aslu lafdi wuxuu ahaa wuraah fa huwa min a laga keenay uu dhaxlay tujaah ayaduna waa la mid waa fucaal markiisii hore wujaah ayuu ahaa ku-aadka min alwejhiaa laga keenay waxa wejigaaga qaabilsan ilain way kugu aadan yihiin wujaah uu ahaa waa la mid waa fucaal waawdani waa faa'ulkelima jiimkuna waa cayntii haaduna waa laamulkelima <coughs> xarafka dheeraadka ah waa alifta sideedaa marka u dhawaaqee wujaah sida ay u tahay fucaal ayay tujaahna u tahay fucaal wa aslu wujaah waa fa huwa min wajaha ah laga keenay wuu qaabilay ya maxay wujaah buu markiisii hore u ahaa wasankiisa waa fucaal kabacdina waawdii ayaa ta loo rogo waxaa la yidhi tujaah wasankiisuna waa fucaal isla mid taqwaa faclaa wasankeedu waa saas markiisii hore wuxuu ahaa waqwaa waqwaa xarafka dheeraadka ah ee kelimadan ku jira ma taqaanaan waa xarafke alifta u dambayda waqwaa waa alifta u dambayda aliftaas u dambeyda sideeda ugu dhawaaqe liannahaa ziyaada gayru mukarara waqwa wasankeedu waa facla waawdaani waa maxay wawdaani faaulkelima qaaftuna caynulkelima wawda ka dambeydana laamulkelima waawda u horeyda haddii la bedelo oo ta' loo bedelo wasankii facla ahaa wax maa iska bedela maya waqwa sida ay u tahay faclaa ayay taqwaana u tahay faclaa ilaan waxaa isbedelay waa xaraf asal ah wa aslu asalkiisu waqwa ayuu ahaa yacni dhowrsi ka gambasho macnaheedu waa saas fa huwa min waqaa laga keenay waa ka dhowrsaday waa ka gaashaantay aadam waa afcal qofka maariinka ah ayaa waxaa la yidhaahdaa aadam asalkiisiina wuxuu ahaa a'dam bihamsatayni aluulaa minhumaa maftuuxa waathaaniya saakina ogowna hamsada u horeydaahi waa zaa'ida liannahu min aduma aa laga keenay aduma maariin buu noqday fa huwa aadam oo wuxuu la mid yahay sawida fahuwa aswad waxamira fahuwa axmar wakhadira fahuwa akhdar kuwaasuu la mid yahay ilaan midabadu way isleeyihiin aduuma buu markiisii hore u ahaa macnaheeduna wuxuu yahay maariin buu noqday waxaa asalka ahi waa hamsadaas hore oo faaulkelime ah daalkoo cayn ah miimtoo laamulkelime ah laakiin hamzo ayaa awalka kusoo a adan buu noqday wasankiisuna waa afcal maxaa dhacay haddaba qaacido tasriifiyaha gashay qaacidada tasriifiga waxay leedahay haddii laba hamso ay kulmaan fii awalilkelima ay ku kulmaan hamsada hore mutaxarika ay tahay midda labaadna saakina ay tahay midda labaad ee saakinada ah waa in loo rogo xaraf u mujaanis ah xarakada midda hore midda hore hadday kor dhigan tahay midda labaad ee saakinada ah waxaad u roge alif ilan alifka wuxuu mujaanis u yahay fatxada midda hore haddii ay maksuuro tahay oo ay hoos dhigan tahay midda labaad ee saakinada ah u roge ilan ya-da waxay mujaanis u tahay kasrada midda hore haddii ay godan taho madmuumo ay tahay midda labaad ee saakinada ah waa in loo rogo waaw ilaan waawga wuxuu mujaanis u yahay damada midda hore saaran haddaba a'dam labada hamso midda hore soo maftuuxa ma aha midda labaad alifaanu rogaynaa lianna alalifa tujaanisu lfatxa markaase waxay kuu noqonee aadam haddaba markaan idhaahdo a'dam wasankeedu afcal soo ma aha haddoo hamsadii labaad oo faa-ul kelimaha ahayd alif aan u rogay wasanka waxmaa iska beddelaya maya wasanku afcaluu taagnaana mafhuum soo ma aha marka faa-ul kelimuhu hamse ay tahay iyo marka alif loo rogo wasanka waxba iska bedeli maayo wa asluhu a'dam buu ah fa huwa min aduma aa laga keenay ma arrin buu noqday siiqatu iftacala siiqada iftacala fi haadihi siiqa siiqadan xarfaani laba xaraf baa ku jira zaa'idaani cala alasli oo aslulkelima dheeraadka ah wahumaa labadaas xaraf waxay yihiin hamzatulwasli wataa hamzatulwasliga iyo ta'da waxaan horey usoo sheegnay ziyaadada khayru mukararada ah in sideeda loogu dhawaaqo hadday cayn tahay cinda almiisaan caynta ku dhawaaqe hadday alif tahay aliftaa ku dhawaaqe hadday siin tahay siintaa ku dhawaaqe hadday ta tahay ta'daa ku dhawaaqe hadday miim tahay miimtaa ku dhawaaqe hadday nuun tahay nuunta ku dhawaaqe saasaan soo marnay siiqatu iftacala wuxuu rabaa inuu kuu sheego xaraf dheeraad ah oo ziyaadadiisu ziyaada hayru mukarara ay tahay oo haddana sidiisii aan loogu dhawaaqayn sababtuna maxay tahay xaraf dheeraad ah ayuu ka soo gadoomay asaga sida hadda uu yahay loogu dhawaaqi maayo fi lmiisaan ee asalkiisii hore wuxuu ahaa ayaa loo celinaa waa ta ah fii haadihi siiqa siiqadan xarfaani laba xaraf baa ahaaday zaa'idaani cala alasli oo asalka dheeraadka ah. labadaas xaraf waa taqaanaa iftacala waxa fa'da iyo caynta iyo laamta dheeraadka ka ah maxay yihiin hamsada iyo ta'da wahumaa waxay namdatulwasli wataa wa cinda wasni lkalimaati calaa hada alwasni kelimaadka marka wasankan laga laga dhigo yacni iftacala marka kelimaadka laga dhigo markoodii hore tusaale ahaan facala ay ahaayeen iftacalaa laga dhigay yaxdudu taqyiirun fi taa isbeddel baa wuxuu ku dhacaa ta'da biqalbihaa ay biqalbi taa'i ayadoo ta'da loo rogo ilaa xarfin aakhar xaraf kale wuxuu leeyahay facala tusaale ahaan iftacala haddaa ka dhigto iftacalahaas ta'deeda mararka qaarkood isbeddel baa ku dhaco ta'daas xaraf kala loo rogaa aw fii faa'i ilkelima ama waxaa isbeddelku ku dhaco taa u iftacala ma ahane waa faa u iftacala haddaba iftacala labada xaraf ee isbeddelku uu ku dhaca ogow ama waa ta'da ama waa fa'da waalgaayatu min daalika qalbigaas ujeeddada laga leeyahay waalgaayatu ujeeddada min dalika alqalbi oo qalbigaas laga leeyahay taqriibu sawti waa in cod loo dhoweeyo min asawti cod kale wa tashiilu nutqi bilkelima kelimada ku dhawaaqeedana in la fududeeyo wa amhilatu dalika tusaaleyaalkuna oo kuwa soo socda aan miithaal marka idiin hormariyo asna wuu sheegi doonaa salaxa macnaheed waa maxay waa fiicnaaday saadkaani waa maxay faul kelima salaxana waa la yidhahaa saluxana waa la yidhaha labaduba waa sax saadkani waa faaul kelima laamtuna caynulkelima xaadana laamulkelima isagoo sidaas ah ayaan iftacala ka dhignay waa meesha uu leeyahay wa cinda wasni lkelimaati calaa hada alwasni salaxa oo kelimad ah ayaan wasankan ka dhisnay iftacalaan ka dhignay maxay noo noqonay haddaba istalaxa macnaheedu wuxuu yahay hamso awalka ku siyaadi ta dheeraad ahna bacda faa'il kelima keen istalaxa ayuu noo noqday markuu sidaas noqday saadka iyo ta'da laba xarafoo kala fog waayo xoogaa ku dhawaaqitaankooda culaysa ku jira waana dareemi carabkaaga ka dareemi istalaxa fii hiqal culaysaa jira ta'dii waxaa la yidhi ta markaa loo bedelo taa u iftacala ta ha loo bedelo markaase waxay noqotay isalaxa isalaxa asalkeediina istalaxa soo ma ahayn haddana maxay noqotay isalaxa istalaxa waxaa lagu yidhi wasan saar saadka faa ku aadine laamkana caynulkelima ku aadine xa'dana laamulkelima hamsadan sideeda ugu dhawaaqee laakiin da'dan dheeraadka ah ma sideedaa ugu dhawaaqee mase waxaad ku dhawaaqee xarafkay ka soo gadoontay oo asna dheeraadka ahay oo ta'da ah si kale haddii loo dhigo isalaxa wasankeedu iftacala oo ta ah miyaa mase waa iftacala wasankeedu waa iftacala dacdan marka sideeda ugu dhawaaqi inkastoo ziyaado khayru mukarara ay tahay sideeda loogu dhawaaqimayo sababtuna waxay tahay waxay kasoo gadoontay xaraf dheeraad ah oo ta ah taa u iftacalay ka soo gadoontay saas daraaddeed ta'diyaad ku dhawaaqee dheeraadka ahayd iftacala aada leedahay iftacala ma dhahaysid soo lama fahmin isbeddelkaas waa isbeddelka ku dhaca taa u iftacala isbeddel kaleo waxaa jira faa uftacala ku dhaca iftacala fa'deeda tusaale ahaan waasaala saala waawdaani waa faau lkelima saadkuna waa caynu lkelima laamtuna waa laamu lkelima iftacalaan ka dhignay markaasuu wuxuu noo noqday iwtasala iwtasala xoogaasoo culays kuma jiro culayskaas marka waxaa looga takhallusi karaa taa u iftacala inta layska dhaafo waawdan faa-ul kelimaha ah in loo rogo ta hadda waxaa la bedela taa u iftacala maaha ee waa faa-ul kelimihi macnuhuna wuxuu yahay waawdan ayaa ta u roge labada taoodna waa isku idqaami markaase waxay noqonaya it tasaala uu la xiriiray xiriir buu la sameeyey itasala wasankeedu waa iftacala wax kaloo isbedela ku imaamaya iftacala mafhuum soo ma aha laakiin middaan dambe ogow qeybtii hadda aan soo marnay ku jirtaa waxaa isbedelay xaraf dheeraada ah, miyaa mase waa xaraf asal ah? xaraf asal oo faa-ulkelima ah wujaah waxaan ula jeedaa tujaah iyo turaadkii hadda aan soo marayna maxay uga duwan tahay waxba ugama duwanaa laakiin marka taa iftacala ta'daas marka da loo rogo tusaale ahaan ama xaraf kale loo bedelo xaraf dheeraado xaraf kale lagu bedelay soo ma aha farqi baa marka labadooda u kala dheexeeya laakiin marka faa la bedela qeybtii aan soo marna ku jiraa mafhuum soo ma aha saa ula soco walgaayatu min dalika ujeeddada xarafkaa xaraf kale loogu bedela waxay tahay taqriibu sawti min asawt cod in cod loo dhoway taqriibu sawt min asawt maxaa laga wadaa marka aan leenahay istalaxa saadka iyo ta'du way kala fog yihiin min xayu lmakhraj way kala fog yihiin laakiin istalaxa marka la dhaho da'daani way kaga dhowdahay ta'da saadka way kaga dhowdahay marka waxaa la rabaa in la isu dhoweeyo saadka iyo ta'da ilan way isaga dhow yihiin saadka iyo ta'da watasihiilu nudqi bilkelimi in la fuday kelimada ku dhawaaqitaankeeda o amhilatu daalika wuxuu yahay taqyiirun fi taa iyadoo tada isbedel uu ku dhacay zahara macnaheedu waa qurxanaaday waaye isdahara waa iftacala waa qurxanaaday isdahara alwasnu wasanku wuxuu yahay iftacala markiisi hore wuxuu ahaa istahara waa iftacala oo laga keenay min azahri kadibna ta'dii iftacala ayaa daal loo rogay markaase waxay noqotay isdahara haddii haddaba faaul kelima ay noqoto zaay sida middaan oo kale ama daal ay noqoto ama daal ay noqoto meeqa xaraf saddexdaas mid ka mida haddii faa-ulkelim ay noqoto kadibna iftacala aada u binaydo taa u iftacala daal baa u rogaysaa qaacidadaas qabso haddii faa-ulkelima ay noqoto daal ama zaay ama daal kadibna iftacala aada ka dhigto taa u iftacala waxaa waajib ah inaad daal u rogto hadda waxaan haysanno ayadoo zaaya soo ma aha way noo imaan doontaa ayadoo daal ah iyo ayadoo daal ah ubdila min ataa'i ta'dii daalun daal baa loo rogay walaakina alwasna baqiya calaa xaalihi laakiin wasanka xaalkiisii buu ku baaqi ahaaday oo iftacala ah marka if dacala dhihi maysid walam yatagayar isma bedelin daraba id taraba daraba macnaheedu waa garaacay idtarabana waa isgaraacay waa daraba oo iftacala laga dhigay ta'dii iftacala kadibna da ayaa loo rogay markaasuu wuxuu noqday idtaraba taa uu iftacala goormaa da loo rogaa haddii faa-ulkelima uu noqdo saad ama daad ama da ama da meeqa xaraf afartaas mid ka mida ah haddii faa-ulkelimaha uu noqdo iftacalana aad ka binaydo ama iftacalo aa u dhisto taa u iftacala waxaa waajiba da inaa u rugto hadda waxaan haysan asagoo daada soo maaha isagoo saad iyo da i ahna wuunoo imaan doonaa idaraba wuu noqdo kadibna idaraba wuu isku dhacdhacay alwasnu iftacala waay ubdila min ataa'i daaun taadii da baa loo rogay dacaa wuu u yeedhay idtacaa wuu sheegtay waxaan dhahnay faa-ulkelima hadday noqoto zaay ama daal ama daal iftacala ta'deeda maxaa loo rogaan dhahnay daal soo maaha awal waxaan soo marnay iyadoo zaay ahayd haddana ayadoo daala waatanaa dacaa idtacaa taa u iftacala marka maxaa loo rogaa daal markaas waxay noqotay iddaca wuxuu sheegtay iddaca labada daal marka waa laisku shidaa ilan waa laba xaraf oo isleh oo kan hore saakin uu yahay kan dambena mutaxarik uu yahay iddaca alwasn wasanku wuxuu iftacala zaydiina waa taas daalkiina waa taas asagoo daal ahna waa dakara oo iftacala laga dhigay dakara iftacala ka dhig id takara kadibna taadaas maxaad u rogee maxay noqonaya markaas id dakara id dakara oo kuu furantaha id dakara waxaa kaloo kuu furan inaad waxa dhan daal ka wada dhigto oo tidhaahdo id dakara waxaa kaloo kuu furan inaa waxa dhan daal ka wada dhigtoo tidhaahdo id dakara haadihi halaaثatu awjuhin fii haadihi اlkalima inta ba kuu furan yihiin ubdila min ataa'i taadi daalun daal baa loo rogay uma waqaca alidqaamu kadibna idqaam baa dhacay oo yaa laisku idqaamay labadii daal tagyiirun fi lfaa ayadoo fa'da isbeddel lagu sameeyey تغyiir fi اlfaa marka taa u iftacala da-da loo rogaa alxab ka soo qaadanay soo ahayn oo daadka ah isagoo saad ahna waa ti aan miihaalinayn oo salaxa aan ku miihaalinay oo kadibna isalaxa uu noo noqday isagoo da ahna waxaan ku miihaalinaynaa acana acana wuu duray ayaa iftacala laga dhigay id tacana kadibna id acana labada ta waa isku idqaame id acana waa isduray asagoo da ahna waxaan ku miisaalinaynaa dalama id talama buu noqonaa kadibna id talama tagyirun fi lfaa'ido faada isbedel uu ku dhacay faa uftacala goormo ayaa la beddelaa oo xarafka ka dambeeya lagu idqaamaa waa hadduu waaw yahay ama ya uu yahay mayla socotaan faa-ul kelima wuxuu noqday waaw ama wuxuu noqday ya labadaas mid ka miduu noqday kadibna iftacala ayaad ka dhigtay iftacala ta'deeda ma taabanaysid laakiin waawdan ayaa ta u roge labada taa waa isku idqaame ama yadan ayaa ta u roge labada taa waa isku idqaame isagoo wawa waa kana wasala itasala ayuu noqday kadibna waawdii baa ta loo rogay itasala kadibna ittasala walwasnu wuxuu yahay iftacala ubdila min alwaawi tahawn uma waqaca alidqaamu isagoo ya-ana maxaan ku mihaalnaa yaa saara itasaara buu noqonaa marka hore kadibna ittasara ayuu noqonaya wayajri milu haada kan oo kale wuxuu ku dureersadaa fil asmaai asmaada aydan sidoo kale wuxuu la jeedaa isbedelka hadda aan soo sheegnay oo taw iftacala ku dhacaa ama faa iftacala ku dhacaa afcaashan maadiga keliya ma ahane masaadirteedana waa gelaa fil asmaai haddaba wuxuu la jeedaa afcaasha hadda aan soo sheegnay masaadirteeduu ka wadaa almasaadir waa gelaa isagana fil asmaai aydan ay asmaada wuxuu la jeedaa marka masaadirta isdihaar asluhu isdihaar buu ataadiiba ataa loo bedelay walwasnu ifticaal idiraab asluhu idiraab waa walwasnu ifticaal idicaa asluhu idticaa buu ahaa waloosnu ifticaal itisaal asluhu iwtisaal buu ahaa kadibna owadii baa loo rogay markaasaa labadii ta la isku idqaamay waxay noqotay markaas itisaal walwasnu wasankuna waa ifticaal alxadfu xadafka idaa asaaba isma isimka aw ficilka xadfu xarfin hadduu galo ow xadfu hnayni laba xaraf jaritaankood hadduu galo waqaca fi lmiisaani waxaa ku dhaca maa waqaca fi lafdi lmowsuun lafdiga mowsuunka wixii ku dhacay oo min hada alxadfi jaritaankana kelimaadka la miisaama ama waxa wasanka shuqulka ku leh oo la rabo in la fahmo waxaan dhihi karnaa waa afar qaybood oo muhiimka ah. afar qaybood kelimada ayadoo nabad qabta oo qalbina uusan ku dhicin xadfina uusan ku dhicin wax ziyaadaana aysan ku jirin in la miisaamo in la fahmo waa waa muhiim yacni kelimada mujaradka ah oo xadfina uusan gelin qalbina uusan gelin in la miisaamo oo wasankeeda la fahmo waa muhiim marka labaad kelimadii qalbina kuma dhicin xadfina kuma dhicin laakiin ziyaada ku jirta ayadan in la fahmo waa muhiim laba soo maaha midda saddexaad kelimadii ama zaa'idaato ama mujaradaato xadafaa galay in la fahmo waa muhiim ayadan xadafkaas sida loola dhaqmaa kelimadan xadafka u galay oo xarafka laga jaray ama labada xaraf laga jaray sida loo miisaamaa midka afaraad kelimadii qalbi baa galay qalbiga oo loola jeedo xuruufteedii baa la kala hormariyey qayb ka mida waa la soo hormariyey qayb ka midana dib baa loo dhigay sida loo miisaama afartaa shayba miisaanka in la fahmo waa laga maarmaan marka la rabo kelimada in la miisaama hadda waxaan ka soo baxnay kelimadii ayadoo mujarada sida loo miisaamo ayadoo masiida sida loo miisaamo laakiin waa nabad qabeen markaas xadfina ma gelin qalbina ma gelin hadda xadfi baa galay marka maxaa noo dhiman qalbi ayadoo u galay idaa asaaba lisma isimka hadduu ku dhaco o ilficla xadfu xarfin hadduu ku dhaco xaraf in laga jaro aw xadfu itnayn ama laba xaraf in laga jaro waqaca fi lmiisaani waxaa ku dhaca maa waqaca fi lafdi lmawsuun lafdiga mawsuunka wixii ku dhacay oo min hada alxadfi oo jaritaankaas ah wayaati hada mufasala maca alcilali almuujibati lidalika fii baabi aliclaal xadafkan ayadoo la kala dhigdhigay buu imaan doonaa ayadoo ay la socoto xadafkaas cilada keentay fii baabi aliclaal buu ku imaan doonaa wayaati haadaa xadafkan wayaati wuu imaan doonaa haadaa xadafkan mufasalan isagoo la kala dhigdhigay maca alcilali ayuu la imaan doonaa cilooyinkii almuujibati ee keenaya lidaalika xadafkaas xadafka oo loola jeedo xaraf jaritaankiis ama laba xaraf jaritaankooda iyo sababta keenta in la jaro waxay ku imaan doonaan fii baabi aliclaal amaa huna meeshan fanadkur waxaan sheegaynaa amhilatan min daalika oo xadafkaas ka mid min gayri tacliilin annagoo aan cilaynin sababta loo jaray la sheegi maayo laakiin waxaa laga rabaa inaad ogaato kelimada inuu xaraf ka jaran yahay iyo sidaa miisaanka u saari lahayd wanadkuru macahaa waxaan la sheegaynaa kelimadaas suurat almiisaani wamaa jaraa fiihi miisaanka nooca uu yahay iyo miisaanka waxa ku dhacay miisaanka waxa ku dhacay hadda waxay yihiin lafdigan mawsuunka wixii ku dhacay oo kale lafdiga mawsuunkaaso xaraf lagama jarin miisaankan xarfaa laga jaray haddii mawsuunkii laba laga jaray miisaankiina labaa laga jaray isla mid <coughs> xadfu xarfin min alkelima kelimada haddii xaraf laga jaro xadfu lfaa waxaa la jaray faa noqon karaan si markaa u fahamto waxaan idin siinayaa amhilo waaqici aan ahayn si aa wax ugu fahamtaan tusaale ahaan waxaa haysataa daraba daadkan faa-ulkelimo soo ma aha faa ku aadan miisaanka ra maxaa ku aadan cayn ba maxaa ku aadan laam daadkii baa go-ay markaas waxaa kuu soo hartay raba bas raba wasankeedu facalamaa leedahay maya daadkan wixii ku aadanaa miisaanka isagna waa inaad tuurto maxaa ku aadanaay fa raba marka waa inaad tidhaahdo cala mawsuunka soo daadkii kama go miisaankana fa'da ka goy ama ba'dii baa la gooyoo daraba ba'deediyaa tagtay ba'da maxaa ku aadanaay laam markaasa waxaa kuu soo hartay dara wax kale ma haysid wadankeedu waa facala maa leedahay maya faca waa inaa dhaado ama ra'diyaa tagtay markaasa waxaa kuu soo hartay daba wadankeedu waa facala miyaa leeyahay maya waa in la yidhaha wadankeedu waa faala macnu waa saas xadfu lfaa'i fa'da haddii la jaro wacada wasankeedu sow facala ma aha mudaariceedii wuxuu noqday yaciidu asalkiisana yow yowcidu calaa wasni yafcilu ya-dan waa xaraf dheeraada sideeda ugu dhawaaqee yow yowcid way ahayd wawdii baa marka maqan wawdaanna maxay noo ahayd faaulkelima haddaba yacidu markaad miisaamay ya-dan waa zaa'idee sideeda ugu dhawaaq usuushii waxaa kaaga soo haray cayn iyo daal cayn iyo daalna waxay ahaayeen cayn iyo laam min xaysu lmiisaan saas daraaddeed yacid waa in la yihahdo wasankeedu waa yacilu wasnuhu yacilu waay faqad xudifat ilfaau faadii waa la jaray faadii almuqaabilatu ku aadaneed lilwaawi waawda waawdaasoo mawsuunka ku jirtay wowdii mawsuunka ku jirtay soo looma jarin licilatin muujibatin lidaalika soo looma jarin miisaankana waawdaas wixii ku aadanaa oo fa'da ah waa la jaraa cid wasnuhu wuxuu yahay cil xadful cayntoo la jaray qaala markiisii hore saasuu ahaa kadibna wuxuu noqday qultu taadan waa faacilkii waa xaraf dheeraada sidiisa ugu dhawaaq qaafkan faaulkelima soo ma ahayn aliftaanna caynulkelima laamtaana laamulkelima aliftii waa maqan tahay oo caynulkelimaha ahayd waxaad haysataa qaafkii iyo laamkii ta'daana waa dheeraad qultu waa inaad tidhaahdo wasankeeda waa fultu wasnuu fultu waa xudifa jawfu lficli ficilka jawfkiisii waa la jaray jawfu lficli maxaa laga wadaa cayntii waa maqan tahay fa fa'duna waxay ka dhigan tahay ra'sigii cayntuna jawfkii laamtuna waxay ka dhigan tahay rijligii wa caynulmiisaani miisaanka cayntiisiina waa la jaray cayntii almuqaabilatu lahu ee asaga qaabilsaneed lahu damiirkaas xaggee u laabanee jawfka ah. almuqaabilatu lahu lijawfi اlficli qul wasnuhu wuxuu yahay ful ilaa cayntii waa maqan tahay xadfu laami laamta oo la jaro ramaa facala soo ma aha ramat ayay noqotay taadan waa iska taawtaaniif wasankeedu muxuu noqonaa facad wasnuhu facad xudifat laamu lkelima waa la jaray wamaa yuqaabiluhaa wixii ku aadanaa min almiisaani laamu lkelima oo aliftii ahayd waa la jaray iyo miisaanka wixii ku aadanaay maxaa ku aadanaay alifta ramaa min xaysu lmiisaan yaa ku aadanaay laamteedana waa la jaray qaadin wasan wasnu wasankiisu wuxuu yahay faacin uu noqday wasankiisa faacin markiisi horena wuxuu ahaa qaadiyun faacilun ya-daasaa laamulkelima ahayd ya cillo jirta darteeda loo jaray markaasaa waxaa kuu soo haray qaadin wasankiisa wuxuu noqday faacin laamulkelimihi waa maqan tahay wallahu aclam halkaas ku jiro